اlآakhari maa lam yuslimi fain yatub mustaأkhiru wayalxaqi fii cidaة fahwa kaman lam yusbaqi wayacriضu اlإslaama nucmaanu calى mustaأkhirin fain abaa lan yumhila wmaliku qaala bihi xayثu jala تأkhiiruha wacaksuha kama khalaa wafasha اlcaqdu lada bni xasmi bisabqi fardi minhma bsilmi ووافقوه إن يكن لم يدخل ورده الكوفي ولم يفصل وكلهم يقر مسلما على ذات كتاب حرة وعقلا من أسلموا qolyihii soo islaama calaa nikaaxi diinihi iyaga oo ku sugan diintoodu guurkii ay markaa qabtay nuqiruhum waynu isu daynaynaa oo guurkooda way ku sii wada joogayaan in jaaza jamcu baynihi in la isu geeyaa haddoo laysu dhisaa haddii ay bannaan tahay gaaladii iyaga oo eh, dee diimahoodii aaminsan bay isguursanayaan wixii ay guur u yaqaaneen bay isku guursanayaan hadhow markay soo islaamaan <clears throat> miyaynu eegaynaa qaabkay isu guursadeen iyo inay shuruudii islaamka iyo arrimaha ay ka soo baxeen iyo waxaas waa maya lama eegin taana culammadu taqriiban way isku raacsanyiin imika markan ay soo islaameen unbaa la eegayaa hadda ma isguursan karaan hadday jawaabtu haa tahay guurkoodii horay ku wada joogeen guurkaadii hore noocu doona xataa waxay yidhahdeen fuqahadu haddii intuu xoog ku qaato uu la tago oo sida ay guur u yaqaanaan oo gabadha uu ninku xoog ku qaatay ee uu la tegin inay xaaskiisii tahay ay aaminsan yihiin ictiqaadkoodu uu sidaa yahay oo sidii uu markaa ku qabay markii ay soo islaamaan sidii unbaa laisugu daynayaayo ay xaaskiisii u ahaanaysa <clears throat> man aslamuu calaa nikaaxi diinihi markaa meesha maxaa iyago lakiin meesha ka maqan kuwii iyagu dee saaxiibtinimo iyo waxaa ku wada joogay oo wax ay guur u yaqaanaan oo nikaax ay u yaqaanaan aan ku wada joogin hadday doonayaan ceebba u arki laakiin kol haddaanay waxa guur u aqoon oo nikaax aanu ahayn dee taasi markaa waxba ma jiraan meeshaas man aslamu kuwii soo islaama calaa nikaaxi diinihi iyagoo ku sugan diintoodu nikaaxii ay qiraysay nuqiruhum waynu isu dayn in jaaza jamcu baynihim in la isu geeyo hadda oo laysu dhisaa hadday bannaanta marka maxaa meesha ku baxaya dadkii aan isgeyin iyo maaragtay nin Ehm, xor ah oo maaragtay ehm, muusir oo lacag haysta oo addoon qaba iyo wixii aan hadda iskuursan karin de iyaga markaa isu ogolaan wakhayiran <clears throat> door geli man taxtahu ukhtaani ninka ay hoos joogaan laba dumaroo walaalaa wuxuu soo islaamay isagoo laba walaalaa qaba ama gabadh iyo habaryarteed ma iddadeed kuwa aynaan jamcintooda ogolayn isagiioo markaa isla qaba ayuu markaa soo islaamay marka maxaa la sameeya kala dooraa la odhanaya ada islama qabi kartid labadan kala dooro aw fawqu arbacin min anniswaani ama kii soo islaamay isaga oo ay hoos joogaan oo qabo baa loo jeedaa wax afar ka badanoo dumarkiia sidii xadiidkii khaylaanba uu ku sugnaa ikhtar minhunna arbacan wafaariq saairahuna ee xadiisku ahaa afar ka dooro inta kalena ka tag wasaxaxa nucmaanu abu xaniifa isagu wuxuu saxiixinayaa caqdal weli kuwoodii ugu horreyey alwal waa jamcu aluula aluula waa tii ugu horreysay marka kuwii ugu horreeyey guurkooda ayuu tasxiixinayaa oo si kala horreeyeen buu eegaya afartii ugu horguursaday ayuunbuu nikaaxooda uu tasxiixinaya wixii ka dambeeyeyna wuu radinayaa wax takhyiir la yidhaahdana ma qaba isagu waa la kala dooransiinaya ma jirto laba walaalaabuu isla qabaa teed horguursatuun baa la odhanaya taasaan horguursaday tan kale iska cidda tirsata waxba kama jiraan goorkeeda toban buu kusoo islaamay yaa ugu horreeyey baa la hiblaayo yaa ku xigi taa kale yaa kusii xigi taa afartii horreeyey marka lama inta kale waxaa leeyahay goorkooda waxba kama jiraan fain tasaaweyna bihi ay bilcabd hadday xaggii caqdiga ka sinmaan oo mar uu isla wada guursaday toban kaba hal mar baan wada caqdiyey mabay kala horreyba fa abali cinda abi xaniifa xaniifku wuxuu leeyahay guurkoodu tobankaba waa buraya waayo laysa bacduhunna biawlaa min alaakhari buu leey waxay isku dhaamaan ma jirto inay sii wada joogaanno suuragal maaha in qayb la daayo qaybna laga tagaana taxakum bay noqonaysaa waxana waa maaragtay waa cabdinikax waxay la mid tahay un laba walaalo ahoo hadda laysla guursaday maxaad odhanaysaa jumhuurow ma kala dooraad odhanaysaa maya maxaad u diideen dee laysat ixdaahumaa biwlaa min alukhra labada nikaax midna ka kale kama mudna annaguna saasoo kala leenay xadiidka khaylaanna inaanay markaa eh, qaarkoodna dee ah, marka hore gaariba baa laga yaabaa marka dambena way tawiilinayaan oo marka waxa weeyaan eh, tan waa amsio waa afartii hore hayse iyo sheeko noocaasa markaa ku fasiraya wuxuu leeya markaa uu saxeixo nucmaan isagu wuxuu taseexinayaa caqdan weli si u kala horreeyeen kuwoodii ugu horreeyey caqdigoodu taseexinaya fain tasaawayna bihi bilcaqdi caqdiga hadday ka sinmaan fa abdil buri nikaaxo dhamba taasi waa saas waa markii ay soo wada islaameen markaasi marka iminka haddaba waxaa laga hadlayaa hadday qolo soo islaamto qolana aanay soo islaamin yani labadii qofay isqabi midna soo islaamin midna aanu soo islaamin maxaa la yeelaya in axadu zawjayni yuslim labadii isqabay midkood hadduu islaamo yaxrumi xaaraan buu ka noqon kullun cala alaakhari midba ka kale xaaraan buu ka noqon maa lam yuslimi intaanu kii kalena soo islaamin koodii soo islaamaaba kii kale xaaraan buu ka noqon hal suuraa laga soo reebay oo inoo soo socota markii ay kitaabiyad iyadu tahay isagiina uu soo islaamo de markaa waysa sii qabi karayaano iyada xagga dambe ayuu inoogu sheegi doona markaa kolba haddii midkood soo islaamay xaaraan bay kala noqonayaan fuqahaduna arrinkaa iskuma khilaafsana dee aayadaha qur-aankiina waa sheegeen laa huna xillun lahum walaa hum yaxiluuna lahunna iyo walaa tumsikuu bicisawi lkawaafir iyo wala yajcal allahu lilkaafiriina cala lmuminiina sabiila marka nusuustaasina waa waadix fuqahada islaamkuna wax khilaafa dhexdooda kama jiro laakiin in shaykhahoo caalima oo wakhtigan nool ayay zalla ka dhacday oo qolyahan yurub ka fadwoodaa buug buu ka qoray kitaab buu ka qoray in eh, malaha dee wuxuu arkiyay mashaakil yar haysto in dumar badanoo soo islaamay markii la yidhahdo de odaygii xaaraan baad kala noqotayna iskaga dheero ay markaa ku cuslaatay iyo qaar markaa dib u gaaloobaya iyo qaar lade haddaan islaamo odaygiisay ka yeelayaan marka baxsiguu ka sameeyey buug dhan baabu qoray uu leeyahay gabadhii waa loo daynayaa ninkeedii markaa waa zall caiima wey wahafwa gaf aad u weyn weeyaan nusuustuna waa ku caddahay waxaa jira markaa shubahaad uu isticmaalayoo wakhtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam dee dumarku markay soo islaamaan waxaa dhici jirtay eh, iyadoo ay muslimeen ba haddana gaaradoodii zaynab bintu rasuulilah sal slam dee awalcasr min rabiic wuu sii qabay mudduu sii qabay laakiin dee axkaamtu kolba waxbaa soo deliyey kolba waxbaa soo deliyey bacda maarata sulxu xudaybiya ayaa markaa laa huna xilun lahum walaa hum yaxiluuna lahunna ay soo degtay markaa intaa wixii ka dambeeyey dee lama hayo nas sheegaya gabadh islaantay oo gaal markaa hoos joogtay lama sheegay marka waaqicaas goosgoos baa inaga soo gaadhay waaqicii o dhan haddana wada suuraysan karna sidii waktigii nabiga alayhi salatu slam ay ahay nusuustan waadixa markaa uga tegi mayno waaqicii berigaa jiray oo kolbadday axkaami soo degaysay oo waxyaalo mansuukhaadii ay jireen waqaa'icdii dhacday oo aanayna soo wada gaarin haddana ma ugama tegi karno nusuustan waadixa ah iyo ijmaaca culamada muslimiinta gabar muslimadana cidina may odhanin gaalbiisii oo sii qabaya in axadu zawjayni yuslim labadii isqiimid hadduu islaamo yaxrumi xaaraan buu ka noqon kullun cala alaakhari mid waliba ka kale xaaraan buu ka noqon maa lam yuslim intaanu kii kale soo islaamin fain yatub hadduu toobad keeno islaamaa laga wada mustakhirun kii dib dhacay hadduu soo toobad keeno oo soo islaamo wayalxaqi oo uu soo haleelo fii ciddati iyadoo weli ciddadii aanay dhammaanin fahuwa kaman lam yusbaqi wuxuu ka dhigan yahay uun sidii mid aan laga soo dheeray siday mar isla soo wada islaameen oo kale ayuunbuu iska noqonayaayo dee man aslamuu calaa nikaaxi diinihim nuqiruhum injaaza jamcu baynihim tii hore markaa lagu dhaqaya faiyatu mustaakhiru kii habsaamay hadduu soo islaamo oo wayalxaqi fii ciddati wayalaq saaxiibow saaxiibkii soo gaaro fii ciddatin uu ku soo gaaro fahuwa kaman lam yusbaqi qof aan laga soo dheerayn oo laga soo horreeyin unbuu la yahay wayacridu lislaama nucmaanun calaa mustahirin fain abaa lan yubhila wayacridu lislaama islaamkiibuu u bandhigaya nucmaanu abu xaniife calaa mustakhirin kii dib dhacay fain aba hadduu diidu islaami waayo lan yubhila waxba muddo siin maayo ciddana eegi maaye saasuu ku fasakmaya markaa jumhuurkii maxay leeyihiin islaamkii nikaaxa goyntiisu waxay ku caddaanaysaa kaa dib dhacay wakti lagu soo islaamo ama isaga ha noqdo ama iyada ha noqoto intii ciddadiilan xaaraan bay kala noqonayaan dib isuma dhowaanayaan wadaadkaas waxyaalaha uu maarata ismoodsiiyey waxaa ka mid a ah. wuxuu moodaya fuqahadu inay leeyihiin waanu jimaacayn uune way iskala joogaysaa siday markaa suuragal u tahay buu le lakiin waxaas waa waa suu fahmi isaga ku dhacay fuqahadu meel ay yidhahdeen way isla seexanayaan iyo way isla khalaaweynayaan iyo meel bay iskula joogayaan ma jirto nacam cibaarada fuqahada waxaa dhacda maaratay ma jimaaci karo maaratay wad inteedu xaaraami ka noqoto laakiin uma jeedaan maarata waxa weeyaan inuu iskala joogayo uma jeedaan gabadhii baainada ka ahayd maaratay alaaq baayinii ku dhacay ayaaman u dhowaan kara xataa rajciyada mashaaficida agteeda meel la seexan karin oonu la khalweyn karin la khalaawoon karin iska dhaaf markaa mid markaa gaal ahayd waa marka marka qaarkood cibaaraadka fuqahadu waxay ku hadlaan kelmad dee iyagu ay isla fahmayaan markaa yaxrumu calayhi eh, waduhaa uma jeedaan wuu iskala joogaysaa uma jeedaan marnaba uma jeedaan meel ay ku yidhahdeen way la joogaysaa guri bay la joogaysaa kula khalaaweynaysaana ma jirto haddaba jumhuurkii markaasaasay leeyihin waxay leeyihin waa kala dheeraanayaan istaaban maayaan laakiin waa eegayaan weli ma xukumayno guurkii inuu buray ilaa inta ciddadu ay socoto haddii inta ciddada lagu sii jiro uu kii soo islaamo dib dhacay guurku halkiisibu kasii shaqaynaya haddii ciddadii ay sidaa ku dhammaatana waxaa caddaanaysa in islaamnimadu ay guurkii jartay ciddo dambe loo baahan maayo islaamnimadii koodii soo islaamay inay guurkoodii ay goysay uu halkaa ku dhammaadu fasakhmay ayaa caddaanaysa abu xaniifa isagu raxmatullaahi calayh muxuu leeyahay alislaamu laa yaqtacu nikaax islaamku nikaax ma gooyo maxaa goynaya alibaa diidmada uu qofku diidayo inuu islaamo ayaa goynaysa buu markaa koodii laga soo islaamay waxaa leey adiguna soo islaam xaakimkaa markaa u bandhigaya hadduu markaa diido diidmadaas ayaa nikaax ku fasaxmayba xataa hadduu soo islaamo inuu dib u guursado mooyaane ciddadiiba may dhammaanaya waxaas u shaqayn maayaan wayacribulaam markaa aar bay soo wariyaan cumar inuu sidaa sameeye oo markaa taasa ay eegayaan qolyahan jumhuurku iyago waxay ka eegayaan dee waxay hubaan sharciyan in e, waxaweyaan gaalkani aanu gabadhan xalaashan karin waxaa kaloo ay hubaan haddii gabadhan ciddadeedu dhamma intay gabadhan ciddada ku jirto nin kale inaanay guursan karin soo laba maaha kaloo ay hubaan markii ay ciddadaasi dhammaato inay ninkii ay doonto guursan karto in islaamku dad soo kala hor istaagin isku celiyeyna fuqahadu way hayaan deetana dee meel kaloo markaa la istaagaa meesha ma muuqata halka ugu mudanee la istaagaya waa ciddada inta ay ninkan maxbuuska u tahay ee aanay nin kala guursan karin weeyaanu inta lagu celin karaab de suuragal maaha gabadhiioo hadda raggii kale aswaajtii xalaal u noqotay in la yidhaha ninkeedii horaa lagu celinayay haddii ninkeedii hore lagu celinaya la yidhaahdo macnaheedu waxa weya nikaax inuu zuulin nikaax iyoon nin kale rag kale la heshiiso rag kale ay maarata waxa weeyaan Eh, ay guul ka dalbaanade wax banaan bay ahay markaa intaa marka laysu geeyo waxaa ka soo baxaysana waxaa laysku celin karaa waa intii ay ciddada ku jiraan ay ciddada iyadu ku jirto wayacradu alislaamu nucmaanun calaa mustakhirin fain abaa lan yubhira wamaalikun qaala bihi imaam maalik sidan abuu xaniifa leeyahay wuu yiri laakiin waa goorma xayu jalaa takhiiruhaa waa haddii ay muuqato iyadu dibdhigeedu iyadu hadday habsaabto oo ninka uu soo islaamo hadduu ninku soo hor islaamo oo iyadii ay habsaxadhay abu xaniifay maalikiyadii la mid yihiin oo aarka cumar baa suurada lagu soo guuriyey sidaa ahay wa casuhaa laakiin cagsigeedu kamaa khalaa waa sidii hore cagsigu muxuu noqonayaa inuu isagii soo hor islaamo taas waa sidii hore oo ciddadii unbaa la fiirsanaya wamaalikun qaala bihi biqowli abi xaniifata buu yidhi xayu jalaa taakhiiruhu hadday ay muuqato dibliga iyada la dibdhigay oo ninkii kasoo hor islaamo wa cagsuhaa kamaa khala cagsigeedu laakiin waa sidii hore wanfasakha alcaqdu lada bni xasmi bisabqi fardi minhumaa bisinin wanfasakha alcaqdu caqdigii wuu fasakhmaya lada xasmi ibni xasmi agtiisa bisabqi fardi minhumaa wuxuu ku fasakhmayaa midkood un inuu u soo horeeyo bisilmin islaamnimo marba haddii ay soo kala hor islaamaan guurkoodii wuu burayaa buuri xaguu ka keenayaa dee aayadaha laahuna xilu lahum walaa hum yaxiluuna lahuna gaalma qabi kara bu leey gabar muslimada hadday soo hor islaamtay ma qabi karo idinkuna dad ciddaan ku sugaynaa leediin macnaheedu waxa weyaan muddo ayaa isagiioo gaala uu zawju ahaa aduu ka soo islaamo ciddadii ay ku jirta uu soo islaamo waxa caddaaday baad leedihiin inuu nikaaxii sii jiray oo macnaheedu muddadan uu gaalka ahay aanu weli soo islaamin uu zawju ahaa markaa ma soconaysa buuli cagsiguna waa saasoo kale walaa tumsiku bicisani lkawaafir maaragtay waxa weyaan isagii soo hor islaamay naag mushrikadahoo aan la guursan karin inuu muddo zawj u ahaa ayaa kasoo soo baxay isagu le haddii cidda la sugo markaa wanfasakha alcabdu lada bni xasm lakiin de waaqicii waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam jiray ayaa dee kaasi markaa burinaya wanfasakha alcaqdu lada bni xasmi bisabqi fardin minhumaa bisin koodii koba lasoo hormaro islaamnimo ayuu caqdigu ku fasakhmayaa wawaaafaquuhu fuqahadu way waafaqeen ibnu xasin isagaa dee waafaqayoo ka dambeeyey laakiin nadmigunbaa lagu hagaajinayaa in yakun lam yadkhul haddii uu ninku yahay mid aan gabadha la aqalgelin jumhuurkii haddii aanu ninkani gabadhan la aqalgelin sida ibnu xasin leeyahay bay xukumayaan laakiin isku asalkama duulayaan isagu asalkaa ibnu shabiibu ka duulayo iyaguna asalkay ka duulayaan waxa weeye ciddaa la fiirsanaya meeshana cidda ma jirto kol haddii aan dukuul jirin dee ciddiba ma jirto markaa meel aan cidda jirin wax la sugaa meeshan ma yaalo xaggaas ayuu ka duulaya wawaafaquu way waafaqeen in yakun lam yadkhul haddii ninkuu yahay mid aan gabadha la aqalgelin waradahu lkuufi abu xaniifa isa waa radiyey falam yufasil walam yufasil waxba kala qaadin isagu halkiisii uu taagan yahay yucradu alislaamu cala almutaakhiri minhum wa kulluhum dhammaan fuqahada yuqiru wuu daynaya musliman muslimka calaa daati kitaabi daatu kitaab maarata waxa weyaan qabay zawju ahaa wuu u daynayaa daatu kitaabkaasoo xuratin xor cadde ilati addoontahayd wati laysku khilaafsanaa ma qabi karaa muslimku ee abu xaniifana ogolaa inta kalena ay diidanaayeen wa cuqila arrinkaasi wax la fahmi karo weeyaano de macquul ah oo dee daatu kitaabiyadii nikaaxeeda marka horeba waa la ogolaa marka hadduu iyadiina ay kitaabiye tahay wax nikaaxaa loo duraa meesha ma yaalo baabu muujibaati alkhiyaari fi nikaax wa khamsatun fiihi alkhiyaara taqtadii wa bacduhum libacdiha laa yartadii caybu ljunuuni waaljudaami waalbaras rataquhaa waqaranun biha yukhas وعنة والجب في الذكران قضت به عند سوى النعمان وفي الأخيرين لديه تطلب طلاقها من حاكم فيضرب في عنة عاما كما سأذكر والظاهري كل هذا ينكر لمالك من العيوب بخر بفرجها وعنه أشياء أخر فسخ النكاح بالخيار يقع ومهرها قبل الدخول يمنع وبعده تعطاه فليراجع من غره فيها لغير الشافع فإن تكن غرته قال مالك qadaa lahaa adna sadaaqi taariku wain tuaalib zawjat lciniini faxawla namhilanhu min da lxiini wakhayiran lilcajzi can sadaaqi qabla اdukhuuli aw can اlinfaaqi ila lada lkuufiy wayanfi lxambali sharطahum fi lmahri an lam yadkhuli في تركة المفقود خلف منتشر فجلة يقين موت تنتظر فمدة تقارب اليقين ومالك في ماله سبعين أو فوقها عمار والزوجات لفقد فتنة فمعتدات وإن يغب في بلد الإسلام تربصت أربعة الأعوام وعمر الباقين لا ملام وأحمد في ظاهر السلام قال احسبوا لعمره تسعين وفي المخوف أربعا سنين fainqada atacmiiru watarabusu tactadu lilwafaati laysa tunqasu wakhayaruu man taxta cabdin tactiqu walxaana fii liriqihi laa yarmuqu wakhayaranna ayama zawjayni qur kaan yaquulu kaadibiina zawju xur wain yukhaalif sharطahaa wanakaxa faaxmadu khayaraha idsaxaxa muujibaat lkhiyaari fi nikaax waa waxyaalaha keena in nikaaxii la fasakho faskhiga wixii keenay weeyaan oo labadii dhinac dhinac ahaan baa khiyaar u helaya inuu iska fasakho caqdiga fasakhaaduna dalaaqi way ka duwan tahay oo dee dalqadihii saamayn kuma yeelanayso xaggii xataa eh, sadaaqii arrimihiisii eh, waxbay ku kala duwan yihiin markaa waxyaalaha khiyaarka lagu sheegay fasakhaad bay keenaya wuxuu ihi wa khamsatu umuurin weeye shal arrimood fiihi lkhiyaara taqtadii taqtadii fiihi fi nikaaxi nikaaxa dhexdiisa waxay keensataa alkhiyaara in zawjeynkii door la geliyo wa bacdu fuqahada qaarkood libacdihaa shantaa qaar ka mida laa yartadii ma ogola waad arki doontaa yani shanta layskumoodo waafaqsan caybuuljunuuni waljudaami walbaras shantii walkaa tirinaya ceebtii waalida iyo xanuunkii judaamka iyo barasti rataquhaa rataqii waa insidaad bilcadm in laf ay markaa xubinkii ku awdeen wa qaranun ama laf ay ku awdeen ratauhaa w rataeedii iyo wa qaranun lagu gaar yeelayo wa cunnatun iyo markaa caajisnimo waljadbu iyo xubinkii oo go-an fidukraani weeyaan labadana raggi markaa shan marka laleeyahay yani dhinac walba waa shan laakiin sida in laisku wada daro toddobaay noqonayaan waalid iyo judaabkiiyo barastu de waa saddex mushtaraga kadibna dhinac walba labaa u raacay dumarkii qaran iyo rataq baa u raacay raggiina cunno iyo jaddi baa u raacay marka shantaasi waa shanta keena khiyaarka shantan maxaa markaa sida gaarkaa loogu soocay aahaar aharkii cumar iyobaa laga helay markaa dee ehm, nikaaxu inaanu la mid ahayn bayci oo ceeb kastaba aan la isku celinayno way isku waafaqsanyi inaan ceeb kasta aanay khiyaar keenayno way isla waafaqsanyihin jumhuurkii inay ceebihii qaar khiyaar keenayaanna way isla waafaqsanyihin halkee haddaba lagu xagaynayaa qaar markaa shantan iyo shantanay ka dhigeen xanafiyadu si kale odhanaysaa wala arki doo marka laakiin dee shantan lamaha tacabudi arrintu macnaha ku tacalluqaa waa maxay waxay yidhaahdeen istibtaaci baa suuroobi maqsuudka ah de markaa fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen oo qaarkood shaaficiyada iyo qaadi xusein iyo ragga maarata noocaas hadalla ah laga soo guuriyo wax kasta oo halisku istibtaaci aanu suuroobeyno mutacadin uu noqonayo waa la ilxaaqin kara laakiin muctamad xaggii madaahibta kamay noqonayn baasha lagu sii ballaarsano iyay dee ka baqanayaan tana inaanay ballaarnayn oo aanay sidii eh, baycoo kale aanay arrintu ahayn waa laysla ogolyahay marka halkaasaa xoogaa shaakia lakiin de iminka xamladan halista ah oo kale dee waxaan filayaa malaha faqiiha aan ilxaaqinayn in uu yaraanayaba wuxuu yihi aywljunuuni wljudaami wlbaras rataquhaa waqaranu bihaa yukas wacunat wljabu fi dukraani qadat bihi yani bilkhiyaani eebahaasi shantaasi ama toddobadaasi bal hadaad isku wada tiriso qadat bihi bilkhiyaar khiyaar bay xukuntay cinda siwa nucmaani weya laakiin abu xaniife wixii ka soo haray oo isagu muxuu qabaa waa majbuulkeeyu iyo kii ciniinka ahaa ladayhi ladaa abi xaniifata tatlubu waxay codsanaysaa balaaqaha fasakhaad maaha balaaq bay codsanaysaa weli min xaakimin bay ka markaa waxa weya dalbanaysa marka isagu wuxuu leeyahay arrintani fasakhaad maaha laakiin idraar baa meeshii jira dhibaataa meesha haysata gabadhii maqsuudkii nikaaxa meesha ka maqan xaq waxay leedahay intay qaadiga u tagto inay tirada ha furo laakiin fasakhaad wax la yidhahda meeshana inaysuuga wafi lakhiirayni ladayhi abuxaniife agtiisa tatlubu gabadhii waxay codsan alaaqahaa bay codsani min xaakimin bay ka codsanaysaa fa yadribu deetana wuxuu u e, xadaynayaa fii cunati fii cunati e, maarata caajisnimadii caama sanad ayuu u xukumayaa in la sugo kamaa saadkuru saan dib ka sheegi doono waahiriyu aahirigu kulla haadaa yumkinu wax alli yaala waxaan oo dhan waxa ugu weyne lahayaa waa aarkaa cumar radi allahu tacaala canhu markaa dee qowl saxaabi iyo ficil saxaabi iyo waxaasna xujo kama ah agtiisa marka wuxuu leeyahay asalku waa in alaaq nikaaxi uu sidiisii yahay ninkaasoo fura uuna mooyaane dee waxba ka socon maayo abu xaniifa markaa labadan u ula soo baxay de wuxuu le istibtaaciibaa ayaan marnaba suuragal ahay ninkii aarkii cumarna waa ku sugan yahay dee jimaacina kama suuroobi majbuubkiina hadalkiisaba de majbuub qofka xubintiisii la gooyey markaa kaasina dee isagana jimaaci ka suuragal ma aha gabadhii markaa rijo ma qabto mar hadday saas tahay way markaa codsan kartaa alaaq alaaq bay codsanaysa amaa waxyaalaha kale waa suuragal buu leeyahay jimaaci tan kale ee ninka xaggiisa markay ratab iyo qaran iyo waxyaalahaasi ay jiraanna wuxuu leey de ninku marka horeba alaaqa gacanta ku haystee Ah, haddii aanu de jimaaci karin oo jimaaci u suuragala kaa fur isagaa imka halkan cabanayo hadduu isagii cabanaya iska fura buli marka hore alaaqa gacantiisa ayaa lagu riday waahiriyu kula hada yunkiru limaaliki imaam maalig agtiisa min alcuyuubi cuyuubtii waxa uga mida bakarun bifarjiha raa'ixad oo markaa xubinkeedii uu yeesho ayaa markaa ka mida buli intaana way ku darayaan oo markaa lix bay kaga dhigayaan xaggii dumarka wa canhu ashyaa ukhar yani ku jiraana way jiraan laakiin aan muctamad ka ahayn wuxuu yidhi fasku nikaaxi bilkhiyaari yaqaw nikaaxi in la fasakho ayaa haddaba khiyaarka ciddii khiyaar qabtay khiyaarkii maxaa ka ratimaya markii la kala doorto qofku yidhaahdo ikhtartu maarata qaca nikaax nikaaxi inaan gooyo ayaan doortay ama ikhtartu alfiraaq kala tegid baan doortay waxa dhacayaa wuxuu noqonayaa fas buu noqonaya fasku nikaaxi nikaaxi in la fasakho ayaa yaqacu bilkhiyaari khiyaarkii ku dhacay marka maxaadib axkaamtii noqoni wuxuu yidhi wa mahrahaa qabla duhuuli yamnacu wa yamnacu meesha uu ka saaraya mahrahaa meherkeedii qabla duhuul haddaan isla aqalgelin ee hadduu alaaq noqon lahaa dee nisfulmahri baa waajibi laha laakiin kol haddii uu fasakhaad ay tahay ma jirayo meherba ma jirayo sababtuna waa maxay ama iyadiibaa fasahaada samaysay ama iyadaa sabab u noqotay oo ceebtii laga helay markaa ninkiibaan la gaar ahayn furadan wa bacdahu haddii laakiin eh, fasahaaddu ay dhacdo bacda adukhuul markii lala aqalgalay kadib ayaa ceebtu soo baxay oo gabadhii de maalan jin ay leedahay ninkaa ka xanuunsanayso maskax de maarata jin iyo waxyaala ku kacayaan waa nooc junuunkii buu soo hoosgelaya duuulkiina wuu dhacay fasakhaadii ma leeyahay haay wuu leeyahay waa fasakhi karaa maxaa markaa haddaba la sameeya meherkii maxaa laga yeeli wa bacdu bacdu dukuuli tucaahu waa la siinaya gabadha meherkii tucaahiya iyada waa la siinaya hudan waa sadaaqii weyaan tucaahu waa la siinayaa gabadha sadaaqeedii waa la siinaya de markaa ninkii waan dhacanhay buu odhanayaa sow wuxuu ku yidhi falyuraajic ha muraajiceeyo man harahu fiiha ciddii u qarisay ee taqriirka ku samaysay ha kula noqdo oo ha yidhaahdo waa dhacanahay waxa laii sheegay laakiin waa ligayri shaafici shaafici jadiidkiisu isagu wuxuu leeyahay qad istawfa almanfacata ninkani manfacadii buu istiifaa ku sameeyey markaa manfacadaasna bilaash maaha markaa maxay kan uu dhiibay waa muqaabil almanfaca alati istawfaaha marka waa la kala joogaay wule jadiidkiisa laakiin adiimku halkaa hor waafaqsiiy haddaba fain takun aratu haddii taqriirku iyada xaggeedaba ka yimid oota taqriirka samaysadaa iyada ahayd ee cid kale u qarisaan jira iyadu ay tahay qofka wax u gariye qaala maaliku marka maalik muxuu odhanaya halka jimacna meesha uu dhacay meherkiina wuxuu yidhi qofkii taqriirka sameeya laga soo lagula noqonaya iyadiibay noqotay meherkii in laga soo ceshaday noqonaysaa markaa dee budcigeedii in markaa bilaash lagu xalaashaday ayaa meesha ka soo bixi haddaba wuxuu yidhi qadaa laha adna sadaaqi taariku qadaa laha wuxuu qadaynayaa u xukumayaa adtaariku kaa ka tegey adna sadaaqi maharintii uu yaraa rubcu diinaarkii si aan markaa jimaaci aanu uga madhnaanin sadaaq ayaa wuxuu leeyahy rubcu diinaar ayuu xukumaya u siinaya waxa kalena uu ka qaadanaya waaya amaa qolyihii kale sida xanaabiladii oo kale waxba loo reebi maayo buu iyadaa qaladka samaysa wain tuaalib zawjat lciniin gabadhii haddaba ciniin zawjadii ciniinku xaaskiisii ninkii cinniinka aha caajiska aha jimaaci kari waayo faxawlan amhilanhu min dalxiin faamhilanhu u muddee xawlan sanad oo min dal ka bilaabmaya markaa ay markaa kuu timi adigaa qaadigiiya dalxilka la sheegaya waa min xiin ilmuraafac wey markaa ay kuu timid ee warkeeda ay kuu keentay ay soo dacwootay baad sanad qabanaysa sidii cumar radi allahu tacala canhu sal sanadkaa waxaa loo sameynaya bay leeyihiin waxaa dhici karta ajwaada iyo jawiga iyo waxyaalahaasi saamayn bay qofka nafsiyaadkiisa kirkiisa iyo ku yeelanayaan markaa markii fusuushii kala duwan ay soo marto xaraaradii iyo baruudadii iyo dhan ay soo maraan waxaa laga yaabaa in markaa ciladii ay waktiyada qaarkood suusho hadday sanadkaa dhan suuri weydo inay markaa joogto tahay baa soo baxaysa kadib baa markaa wakhayran markaa khalaas marka halkaas ku dhamaada faxawla milan min dalxiin maxaa la samay markaa dee sidii lasoo sheegay khiyaarkii baa markaa iman markii xawlkii u dhammaado khiyaarkiina dee fasakhaad buu keenayaa fasakhaadda wixii ka ritmiin waad soo aragta halkaasaa lagaga baxay cuyuubta wakhayran door geli gabadhii maarata eh, khiyaar si lilcajzi can sadaaqi liajli lcajzi can sadaaqi haddii ninku uu maaragtay iska bixin kari waayo meherkeeda boqol garaamoo dahabuu ku mehersay waxbana ma hayo de waxay tihi keen ilan muajal mu ahayn mar haddaan la odhanin waa lmaarata wakhtiheel baa la bixinaya waa mucajalo hadbaa lagu weydiisan karaa markaa haddaba keen bay tiri markaasuu yii waxbaba mahayo dayntanba bixiyey iska kayso haddaba hadday sidaa tahay de waad iska fasakay qaadigay tegaysaayo ninku boqolkiiba ugu bixin karaba inaa wa khayiran marka takhiir geli lilcajzi can sadaaqi maarata isagoo ka taalgalay oo yani bixin kari waayo sadaaqi qabla dukuul intaan weli la aqal gelin hadday arrintaasi dhacdo way iska fasakhi karaysaa laakiin waa ina maxkamadda tagto aw canilinfaaqi marka qabla dukuulka xanaabilada khilaafi doonto ay soo socota aw canilinfaaqi ama haddii uu iska bixin kari waayo nafaqadii gabadhiiba biilkeedii bixin kari waayo dee markaa iyadana waxa weeyaan waa lagu yeelanayaa gabadhu khiyaarkii bay yeelanaysa ilaa lada lkuufi kuufiga agtiisa mooyaan xanafiyadu iyagu halkaana khiyaar ma gelinayaan oo iyadana markaa halkaa khiyaar uma siinayaan nafaqada biilka ilaahay baa damaano qadee qofka wuxuu ka noolaanaya ilaahayba daabatin cala allahi ah. marka way dacwoonaysaa haddii markaa wax looga helo maal looga helo waa looga qaadayaa haddii kalena fask bilisaar wax la yidhaahdo iyagu ma qabaan wayanfi xambali xambaligu isagu wuxuu inkirayaa u diidan yahay sharahumuu fi lmahri shardiga ay dhigayaan xagga meherka ee allam yadkhuli ay shardiyaan inaanu la aqalgelin shardiga ay leeyihiin haddaanu la aqalgelin ayuunbu maarata khiyaarkaa yeelanaysaa shardiga xanaabiladu ma qorayaan waxay leeyihiin xataa bacda dukuul xaq bay u leedahay qolyaha kalena waxay leeyihiin bacda dukuul haddii uu dhacay dee gabadhii haddaba waxbaba ma maaratay badbaadayaane inay nikaaxi un iska dumiso jimaacina hadda uu dhacay meherna ninkii ma hayo inay markaa waxa weyaan iyadiioo bacda istiifaai manfaca un ay haddana bilaash ku tagto ayuunbay ka faaiidi ila ninkan waba mahayo wa looga qaadaa meeshii ma yaallaan markaa wax ay eh, markaa u fasakdaa ma yaallaan bay hiya alatii makanat min nafsiha kumanay qasbanayn inay tamkiinkaa samayso taana halkaasu kaga baxay waxaa kaloo markaa isaguna meesha idanaa kii mafquudka ah ninkii haddii la waayo gabadhii khiyaar maleedahay ayaa markaa laga hadlaya wuxuu yidhi fii tirkati lmafquud mafquudku wixii uu ka tago dunyo iyo dumarba khulfun muntashir qofkii la waayey ee mee ujaari culuwiyo lalayahay maxaa laga yeelaya xaasaskiisii iyo adduunyadiisii maarata maal haystay khilaaf muntashira baa ku sugan baahsan fuqahadii badhabu kacay fajillatu culammaa daba waaweyni yaqiina mowtin tantadir geeri hubaal ah ayay isku sugayeen ilaa inta markhaatiya imanayaan looga qaateenoo dee laba cuduul ah oy ka markhaatiga arrinkaasi u dhintay waaba nin lalayahay haddii markhaatiyadii ka iman marka halkaa waxaa ku jira shaaficiyadii oo jadiidkiiya iyo xanafiyadii halkaasay ku jiraan aw muddatan fa muddatan tuqaaribu lyaqiin haddii yaqiintii ay suuroobi weyda shaaficiyadu waxay leeyihin muddatan tuqaaribu lyaqiina muddo ka dhow eh, maarata ka ag dhow yaqiintii oo waa in la sugo sugo sugo ilaa waxa weeyaan male xoogan loo malaynayo inuusan hadda noolay waa sagaashan jir iyo marka loo tiriya wakhtigii u dhashay waa laga soo bilaabayaa markaa marka meelaha sagaashan jir iyo meelahaas uu markaa eh, gaaro ayaa qaadigii ku ijtihaadaya markaa lafteeda qaadigii baa ijtihaadaya haddii markaa meela xooga uu helo ninkaas in aanu hadda noolayna uu xukumay kolkaasaa markaa xaajiyadiida ma sideetan jira ama toddobaatan jira ayaa hadda laleeyahay imiku ayuu dhintay imika ciddo tir famuddatan tuqaaribu alyaqiin halkaa markaa shaaficiye iyo xanafiye xaggaa ka wa maalikun imaam maalik fii maalihi sabciina aw fawqahaa camara camara wuu cimri siiyey oo da'bu la sugay fii maalihi xagga maalka markay noqoto sabciina toddobaatan buu sugaya aw fawqahaa ma wax ka badan qaar baa siddeetanki qaarna shan iyo toddobaatan laakiin waxa u muctamada toddobaatan xaggii maalka maalkii la qaybin maayo ilaa uu ninkaasi da ahaan toddobaatan jir gaadhay wazawjaatu xaasaskiisiina weli maalig baynu ku jirnaa lifaqdi fitnatin fitno faqdiga daraaddii fa muctajaatu bay ahaanaya haddii dagaal lagu waayo muslimiin islaayi laba reer baa islaayi laba dowladoo mustilo boqortinimo iyo balaayo wax sulaynaya islaayi waxaasi waa fitan fitanka muslimiinta dhexdooda ah haddii markaa lagu waayo sidaa dagaalku u dhammaadaba oo ciddo tirsanayaanba oo kol haddii la waayo waxay u badan tahay inuu meeshaa ku dhigtay marka waxba halkaa marka waxa weeyaan tacmiir iyo muddo in la sugo cumri la sugo meesha iyagu halkaa ma qabaan wain yaqib hadduu ku lumay ku maqnaaday fii baladi lislaami dhulkii islaamka u dhexdiisa hadduu ku lumay oo warkiisii la waayey tarabasat arbacat alacwaam afar sannadood ayay sugi wa camir ilbaaqina wixii intaa ka soo hadhayna tacmiirkii u celi toddobaatankii sano sug laa malaama halkaa markaa canaani markaa ma jirta marka halkan saddex xaalaa lagu sheegay soo maaha xaalad afraadna way jirtaa bayd baynu soo kordhin doonaa wax afar xaalay ka dhigayaan horta maalkii isaga waxaa la sugayaa toddobaatan jir intuu gaari xoolihiisi la qaybsan maalinta ka horeysa zawjaadkiina afar xaalo mid bay noqon in dagaal muslimiin isku dhex dilaysay isku dilaysay lagu dhex waayay hadday ciddo tirsanayaan in meel aan muslimiin isku leynayno laakiin dhulkii islaamka una lagu waayay afar sanadood bay sugayaan afartaasi markay dhammaadaan ayay ciddo tirsanayaan sida soo socoto xaalad saddexaad oo aan halka lagu sheegino waa haddii jihaadkii gaalada lagula jeeday lagu waayo markaana xaakimku markuu baalo ee uu dadaalo ee uu quusto ayuu sanad u qabanaya iyadii sanadkaa kadib bay ciddo tirsanaysa sanadkaa kadib ayay cidda tirsanaysa wixii intaa ka soo haray waa qof ay gaaladu maxbuusaano qaateen oo warkiisii dib la waayey qof intuu ganacsi iyo dhulkii gaalada u tegay la waayey oo dhulkaa gaalada wixii lagu waayo ayaa wacamiril baaqiina laa malaama soo geliyay markaa biid baynu halkan soo kordhinayo aw fawqahaa camara wazawjaatu kaa hore laftiisa ibnu ka bedeli wazawjaatu fi lfaqdi fi lfitnati muctadaatu fi lfaqdi fi lfitnati muctadaatu kaasi tasaahiska ahaa kadib baad markaa halkaa biid kala soo gelin xaalan muctadaatu xaalan yani isla markaa ayay ciddo tirsanayaan wa fi ljihaadi bacda caami xaalan wa fi ljihaadi bacda caami min xiini nacam min xiini tama nadaru limaami xaalan wa fi ljihaadi bacda caami min xiini tama nadaru limaami hadday ciddo tirsanaysaa taasi dhulka fidnada muslimiinta lagu dhex waayey wa fi haddii lagu waayeyna bacda caamin bay cido tirsanaysaa sanad dabadeed sanadkaasoo min xiini wakti laga soo bilaabmayo tama nadarulimaami imaamka nadarkiisii iyo raadintiisii iyo baadhidiisii ay dhammaystiratay ayaa laga soo bilaabayaa sanadkii axmdu fi aahir salaam qaala xsubuu licumrihi ticiina wa fi lmakuufi arbacan siniina waaxmedun imaam axmed fii aahiri salaama kii salaamadiisu ay daahirka ahay ee aan wax dhibaataa lagu ogeyn in la waayey iyadoo wax dhiba lagu ogeyn u la waayey qaala wuxuu yidhi uxsubuu licumrihi tisciina waxaad u xisaabaysaan cumrigiisa sagaashan ilaa intuu sagaashan ka gaaray xoolihiisana la qaybsan maayo dumarkiisana la guursan maayo oy markaa waxweye zawjaad bay ahaanay kaasi waa kii markaa aan wax dhiba lagu ogeyn wa filmakhuufi kii laakiin loo baqayay cadow buu dhex galay dagaal baa lagu waayey wakti colaadeed baa la waayey meel halisa kii lagu waayey arbacan siniina afar sanadood markaa meeshan de aar cumar baa soo arooray iyo aar kale oo caliya ka soo arooray aduu saxaabadu afarta sanay u badeeyey dhowr saxaabi ibn cumar iyo cumar iyo ayaa saas laga soo wariyay cali laftiisa waa laga sheegay ilaa shan saxaabi baa xaggaa laga sheegay in la iska sugayana iyadana cali baa laga soo guuriy qolyaha markaa waa la iska sugayaani waxay leeyihiin dee culays inuu meesha ku jiro waa arkayno laakiin asal aan raacnaan u baahnay asal raacnana mahayno qolyihiinan afartan sannadood yidhina waxaad kala qaadaysaan kolley qolyaha badante sida maalikiyadoo kale iyo waxay kala qaadayaan maalkii iyo iyo xaaskii oo maalkiina lama qaybsanayo xaasaskiina way iska guursanayaan taasina wax markaa waxa weeyaan dee lagu yaqaanay ma aha nin dhinacna dhimasho lagaga xukumay dhinacna nolol lagaga xukumay dee ma jiro waa kuwa markaa shaaficiyadu hataa soo istaagayba haddii qaadi uu sidaa xukumo waa la naqdinaya minhaajku saasoo ohanaya falow xakama bilqadiim waa qadiimkii moogta kaa maalig oo kale falaw xakama bilqadiimi qaadi nuqida xukmuhu buleya fi lasax sida asaxa xukunkiisa waa la burinaya koley yani min xayu nadar qawi ma aha in xukunkii la guriyo masale saa u ijtihaadaya qaadigii xukmay in la yihahdo xukunkiisa waa la gurinayaa yani waxa weeyaan culays baa ku sugan laakiin halkay u taagan yihiin bay markaa tusinaysa markaa de waa iska arrimaha ijtihaadiga oo aahaartaasina saasay isu yar khilaafsan tahay haddana aahaarta lafteeda maxalkeedii ayaa la isku khilaafsanya maalikiyadu kaasay gelinayaan maaragtay waxa weeyaan beledulislaamka lagu waayey ayay leeyihin xaggii zawjaadkiisu mooyaan afartan xanaabiladii waxay gelinayaan kaa makuufka meesha halista lagu waa shaaficiyada adiimku waa si iska muaa wuxuu yidhi fain qada atacmiiru wtarabusu tactadu lilwafaati laysa tunqasu fain qada hadduu hadaba dhammaado atacmiiru tacmiirku waa muddadii la sugayy ee la cimri siinayy ama sagaashankii ama toddobaatankii muddadii la cimri siinayay markay dhammaato watarabusu ama muddadii la sugayay afarta sannadood ahayd markay dhammaato ama sanadka ahy ta'tadu markaasay u ciddo tirsanaysaa bilwafaati oo ciddaa kasii dambaynaysa laysa tunqasu ciddadaa la dhihi maayo la odhan maayo mudday iska soo jiiftay yaana ciddo tirsan nimanka dadka qaar baa ohanayaan ninkii baa furay oo toban sanaba waxba iskuma darsano isku meelba may joogin ma ciddaa lagu leeyahay kol haddii dukuul dhacay oo labaatan sana iyo wax ka badan ka horba ha ahaatee ay dad markaa waxa weeyaan isla aqalgalay ahaayeen marka firaaqu uu yimaado ciddadii way waajibaysaa fain qada tacmiiru watarabusu tactadu lilwafaati markaas wafaat cidda tirsanaysa laysa tunqasu la dhibi maayo wa takhyiir bay geliyeen man addoontii gabadhii tactiqu xoroobaysa tacta cabdi iyadoo addoon hoos joogta addoon baa qabay addoon bay ahayd waa la xoreeyey iyada markaa mustawaheedii baa dhaafay isagii shareecadu markaa waxay siinaysaa khiyaar ay kaga hoos baxda ninka sidii bariiro nabigu calayhi salatu salam u walxanafi xanafigu laa yarmuqu ma eeganayo liriqihi inuu zawjku addoon yahay ma eegin wuxuu leeya gabadh alla gabadhii xorowdaa khiyaar meelada ninkeedii inay iska fasakdo laakiin hadduu ninkeedu xor ahaa iyaduna ay xor noqtay waysi soo gaadheen maxay u fasakhi riwaayaadku waxaad muddaynay u badan yihiin bariiro zawjkeedu inuu addoon ahaa wakhayiranna door geli ayama zawjayni qura E labada zawj kolba kii la khaldo ee been loo sheego kaan yaquulu sida inay yidhahdaan kaadibiin iyagoo been sheegaya azawju xuru nin aan xorba ahayn baa xor looga dhigay oo addoona sidii bay ku guursatay waa loo geyyo waxaa soo baxday inu markaa addoon yahay khiyaar bayraan isagiina waa saasoo kale haddii ay addoontu u xalaal ahayd laakiin aanu doonin addoon guursano oo gabar addoon ahayd xor looga dhigay markuu guursaday ogaada in addoon tahay isaguna khiyaar buu leeya ifa markaa waxa weyaan midkood dhigtay bishari an takuuna bikran buu ku guursaday markaasay fayibo noqotay iyadiiba waxay ku guursatay bishari an laa takuuna lahu zawjatu in aanu xaas lahayn shardiga ah inuu xaas leeyahay baa soo baxay khiyaar bay yeelanaysa wain yukhaalif shardahaa hadduu shardigeedii mustaqbaliga ahaa weeyaan kan maaha sifo kaa hore waa xaggii sifada wain yukhaalif shardaha shardigii inuu u fuliyo la rabay hadduu khilaafo marka waxay tiri waxaa ku guursanayaa bishardi inaanu ila guursanayn bishardi inaanu magaalada iga rarayn shardigiibuu khilaafay wanakaxa marka markaa kani dee waa yaanu ila guursan bay tiri wain yukhaalif shardaha shardigeeda hadduu khilaafo oo wanakaxa uu guursado maala weeyaan calaa sabiili miaal fa axmedun khayarahaa taana axmed khiyaar buu gelinayaa id saxaxa maxaa yeelay shardigiibu tasxiixinaya oo shuruudda noocaasa axmed saxiix buu u arkaa jumhuurkuna saxiixu ma arkaan oo inaa xaqi shuruudi an tuufuu bihi ma istahlaltum bihi furuuj ayuu isagu ku tegayaa u leeyahay shuruuddu waa tan qolyahan kalena waxay leeyihin shuruudda la sheegaya waa sadaaq iyo arrimahaas meherkii waxaa gabadha loo shardiywaya sadaaqiin kaasaa ugu xaqle baa la leeyahay inaad lizawjatin min nafsihaa tumakinu nafaqatun wa kiswatun wa maskanu mundu bana aw alabat an yadkhula biha wa miluha ljimaaca اxtamala wfi lmuxalla kulu da lam yushtara waxaqu naashizin ladayhi ma saqad wmaaliku buluuqa zawjin ictabar waawjaba alikhdaama jullu man qabar wakula da bicaadati faاctabira waxaalihi in muusiran aw mucsira washaafici muddan maca alcsaari awjaba walmudayni fi lyasaari والمد والنصف لمن توسط وإن يغب فحقها لن يسقط ومعهم في ذلك النعمان بشرط أن يفرضها السلطان والعدل بينهن فرض فاقسم لكلهن حقها لا تظلم وخص بكرا دخلت بسبع وبالثلاث ثيبا في الشرع وقل لها سبعا مع القضاء لهن أبقى معك إن تشاء ولم ير النعمان ذا التخصيص فليقضي لهن لا محيص على رضاع طفلها لا تجبر واردة والظاهري مجبر ومالك ألزم ذات fii cusmatin laysat bidaati qadri watalzamu lkhidmatu ciisa mucsiri limaalikin wagayruhu lam yujbiri lilummi xablu ifli maa lam tankixi wakhayaruu mumayizan falyufsixi walam yukhayir maaliku wlkuufi tarkan lahu liummihi lcauufi lisawjatin awjo waxa u sugnaaday oo min nafsihaa tumakinu nafteedii u ogol ninkeedii oo aan nafteedii ka mancinaynin nafaqatun baa ay xaq u leedahay wa kiswatuna xaq bay u leedahay maskn hoygiina xaq bay u leedahay mundu banaa markuu lacaqal kale laga soo bilaabo aw alabat an yadula ama iyadu ay codsatay inuu la aqal galo diyaar baana ila weli haday tiraahdo xuquuqdeedii markaa way u bilaabmaysa biilkii baa bilaabmaya sakarkii waa lagu leeyahay mxuu ahaaye kiswadiina waa lagu leeyahay mundu banaa laga soo bilaabo aw alabat an yadula biha ama iyadu ay codsatay inuu la aqal iyadoo shardigaa kusii xidhanoo wa milu haljimaaca xtamala iyadoo iyadoo kale jimaaci ay awood u leedahay ama iyadoo de yarba waqti jimaacba aan gaarin haddii ehelkeedii ay yidhahdaan waa diyaar gabadhi dee markaa taasi nafaqana ma yeelanayso maskana ma yeelanayso maxaa yeelay waajibaadkeeni waa muqaabil atamkiin sida jumhuurku ay leeyihin muqaabil atamkiin min nafsiha markaa tamkiinkiinade suuragal maa sharcigiiba lana ogoleynba markaa taasi waxba yeelanayso wa fi lmuxalla muxallaha waxaa ku qoran kullu daa lam yushtarad waxaasoo dhan shardi maahay zawjanimada ayay markaa waxaan xuquuqa ay ku leedahay markaa nafaqadu ma bilcaqdi bay ku waajibtaa bishari tamkiin mise bitamkiin bay ku waajibtaa waxoogaa waa khilaaf yaru jira wuu jira halkaa laakiin qolada la caqdigay ku waajibtaa laftoodu waxay leeyihin bishari tamkiin bishari atamkiin qolyahan kalena tamkiinkaau toosu qaabilsiinaya laakiin aahirigu isagu wuxuu leeyahay mayan caqdiga unbaaba waajibinaya saas daraadeed muxuu yidhi xataa wa xaqu naashisin ladayhi maa saqab gabadhii naashisada ahaydee amardiidada sameynaysa ninkeeda aan naftaba ogolayne amarkiisaba kasoo horjeeday xaqeedu isaga agtiisa ma dhacay waayo jumhuurku halkan de qiyaas iyo macaani guudbay ayay waxaan ka ratibayaan isaguna nas buu raadinayaa nas yidhi nafaqa male naaxisadu lama hayo buuri wamaalikun buluuqa zawjin ictabar wamaalikun imaam maali ictabara wuxuu shardiyayaa si ay howlahan u waajibaan buluuqa zawjin ninku inuu qaangaarya qoryo kale ma shardiyayaan inankaagio shan jira ayaad gabadh u dhistay aad sideed ayaan aanay dhaaf gabadhii markaa iyadu waktigii tamkiinka way laakiin de inankaagii weliba maarata wakti ma gaadhin nafaqadii waa lagu leeyahay baa jumhuurku leeyahy hadduu iska bixin kari waayo aan waxba haysan adiguna aanad ka bixinaynna maxkamadda intayta iska soo fasakhaysa markaa qolyahaas iyagu saasay leeyihin laakiin maalikiyadii waxay leeyihiin kol hadday ogolaatay inay ilmo guursato inaa hadda waxba nafaqa la siina waa ku talagashay waxba la siin maa wamaalikun maalik ictabara wuxuu shardiyayaa buluuqa zawjin zawjku inuu qaangaadyahay waawjaba alikhdaama jullu man habar nafaqa iyo kiswa iyo maskad baa laguu soo sheegay haye in shaqaalo loo qabta ka waran waawjaba alikhdaama gabadhii in shaqaalo loo sameeyo waxaa waajibinaya jullu man habara culammadii tagtay badabkooda ayaana gabadhii shaqaalaha loo sameeyo weliba jullidaasi de cid ijmaac ku dhawaaqday unbaynu lanahay weli cid xataa yani le arrintaasi waxba daruuri ma aha ibnu xasm baa ugu soo dhowaayo wuxuu yidhi laysa cala zawji an yunfiqa calaa khaadimin lisawjatihi jumhuurka waxay ka hadlaan waa inuu u nafaqeeye khaadimka yani maalan gabadhu qof bay soo kaxaysanaysaa maalan qaraabadeedii kamida mid a nafaqadeedii baad bixinaysaa si markaa ikhdaamkiita ugu oo ikhdaamkii markaa ayuu u ama adigaa shaqaale keenaya ama kii iyadu wadatay ayaa nafaqaynaysa isagu markaa wuxuu ka hadlay xaggii nafaqayntiio nafaqayntaasi wax waajib ah oo maarata nas waajibiye iyo maarata ma jiraawa lagu leeyahayna maaha inamaa calayhi an yaquuma laha biman yaatiiha biacaami walmaai muhayaan mumkinan lilakli adwatan wacashiyatan wabiman yakfiiha jamiica alcamali min alkansi walfarshi inuu nafaqeeyo khaadim lagama rabee keliya waxaa laga rabaa uun in u diyaariyo cid raashinkii iyo wixii ay cabbi lahay cabitaankeedii oo diyaarsan u keena markaasuu shaqaaliintu gabanaya taasuu sidoo kale kaga fillaada buu yidhi shaqadii oo dhan xaaqintii guriga iyo nadiifintiisii iyo gogosha dhigideedii iyo hawlaha qof kaga fillaada inuu keeno unbaa laga rabaa marka magacii khaadim uun baanu waajibin laakiin xaqiiqadii khidmada dee wuu waajibinayaa markaa saas laakiin waa maxay wkula daa bicaadatin factabir wakula daa bicaadatin factabir wactabir waxaad ictibaarisaa kula daa waxaaso dhan bicaadati marka halkaas maxaa ka soo baxaysaa shaaficiyad iyo qolay noocaasi dee waxay leeyihin tii caadadeeda ay ahayd in loo ikhdaamo oo shaqaalo loo keeno ayaa loo keenay laakiin tii aanay caadadeedu ahayn in shaqaalo loo keeno waxba loo keenay marka waxa la eegaya leeyihin gurigii hooyada markii joogtay iyadaa shaqaysan jirtay mise waa loo adeegi jiray marka waxaa la rabaa ninkan inuu uga dee fiicnaado mooyaane inaanu uga darin oo markaa iyadoo iyadu aan shaqayn jirin loo adeegi jiray inaanu adeego odhan ama tii iska adeegan jirtay waxay leeyihiin taasi way iska adeeginaysa wa kulladaa markaa waa maca nafaqadii iyo kiswadii iyo maskankii wax oo dhan iyo ikhdaamka intaba ictabiro bicaadati caadada ayaad aali iyo isaga xaalkiisa waad eegeysaa in muusiran aw mucsiran haddii uu yahay mid markaa wax haysta iyo haddii uu mucsir yahay wax badan haysan markaa nafaqadii iyo kiswadii iyo maskankii caadadaa looga noqonaya jamaahiirtu saas alcaadat muxakama iyo isaga xaalkiisa yunfiq duu sacati min sacati waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah marka jumhuurku waxba ma hadaynayaan shaafici baa taqdiir sameeye wuxuu yidhi washaafici shaafici isagu awjama wuxuu waajibiyey muddan mud buu waajibiyey macal icsaari markaa uu qofku mucsir yahay walmudayni filyasaari xaaladdu markay fiican tahayna laba mud buu waajibiyey walmudda wanisfa liman tawasaba mutawasidkiina mud iyo bar buu yidhi markaa shaaficiyadii markaa arrintaas ay muqadarkaa tahay oo halka ugu yarow qof laga bixinaya ay tahay ayay qabaan laakiin jamaahiirtu waa ku khilaafsan tahay qolyaha xataa qaarkood waxay hahdeen shaafici wuxuusan u yiri waa curfigii basar markuu masalkagi wuusan yiri curfigii basar buu aaday caadadii basar saa tahay waa iyadii lagu qadarey masla'aan shaafici wax iskama taqdiirinine arrintan muqadar maaha lakiin haddana madhabkii in arrintaas ay muqadar tahay ayuu ku socday wain yaqib faxaquhaa lan yasqu wain yaqib haddii ninkuu maqnaado faxaquhaa gabadha xaqeedu lan yasquda dhici maayo oo yani waxa weyaan hadduu musaafir yahay lama odhanayo nafaqadii way ka dhacaysa mar haddii aan tamkiin jirin oon jimaaciyo istimtaac jirin de isagaa maqnaaday iyadu waa diyaar wamacahum fii dalika nucmaanu wamacahum maca alfuqahaai fuqahada waxaa kula socda fii dalika arrinkaa sheegnay oo inaan maqnaanshaha xaqeedu ku dhacayna annucmaanu abu xaniifa wuu kula socdaa haddaa maxaa si gaaro ah loogu sheegay laakiin shardi buu leeyahayo bishari an yafudaha sultaan intaasuu shardeeya waa in xagga maxkamadda laga soo ansixiyey buu leeya nafaqada haddaanan maxkamadiisa tegin oo aan nafaqada loo soo ansixinoo saa ku maqnaado muddo intuu iska soo noqday dayn ka qaadi maysa buu le dayn ay ku leedahay alaasa sii biilinaya intaas iska bixi taasaa kugu maqane ma odhanaysa buu isagu haddaan maxkamadda xaggeeda laga soo ansixin laakiin qolyaha kale waxay day sideedaasi dayn ku tahay maalin kastoo aanad siinin waa dayn kugu maqan wlcadlu baynahuna dumarkii in cadaalad loo sameeyaa fardun waajib weeye faqsimuu qaybi likulihina xaqaha mid kasta xaqeeda si laa tadliimiha dulmi wakhusa bikra gabadhii bikrada ahayd ku gaar yeel oo dahalad soo gashay wakhusa bikra dakhalad gabadh bikro iyadu soo gashay way cusub tahay marka dumar horena way sii jooge gabadh bikro oo soo gashay waxaad ku gaar yeeshaa bisabci toddoba wbialaai ayiban wa ayibantii ayibka ahayde soo gashayna bialaai ku gaaryeen saddex fi sharci sharciga dhexdiisa waqul lahaa weliba waxaad ku tiradaa ayibadan dambe wey sabcan maca alqadaai lahunna abqaa macki abqaa macki waxaan kula joogi sabcan toddoba maca alqadaai lahunna ama dumarka kalena u qadaynaya inta shay haddaad doonaysa haddii kalena saddexdii kuu gaarka ahay ku kaaftoon gabadha ayibadaa intaasba jumhuurkii way qabaan wuxuui laakiin walam yara nucmaanu da takhsiis abuu xaniif raximah llahu tacaala waxaa gabadha cusub lagu gaari isagu ma arko hadduu sidaasado tanna saddex siiyo ama tan toddoba siiyo falyaqdiyan lahunna kuwii kale ha u wada qadeeyo inantii bigranaya soo gashay toddobuu siiyo kuwii kalena toddoba toddobu siiyo sayibadii soo gashay haduu saddex siiyo kuwii kalena saddex buu siiyo laa maxiisa buu le laa meel looga bayra arinta bay jiibtabeeyey xanafiyadu marka xadiikiina xadiikii anas waxay riwaayad kala sheegeen horta intan wainsitu sabactu laki maarata wasabactu lahunada way xujaysanayaanba oo inaan meesha taqsiis jiri toddoba haddaan ku siinayo toddoba toddobaaan siin waxba lama gaaraha bay yidhahda intaa kalena maaragtay xadiis aaxaada oo aan mashhuur agtooda ka ahayn oo eh, maarata waa cadaaladii dumarka qur-aanku ina faray eh, maarata ay ka yar muuqato inuu si u khilaafsan yahay bay qaadanin marka calaa radaaci tifliha laa tujbaru waalidatu wاlaahiriyu mujbiru laa tujbaru waalidatu waalida laguma ijbaaro calaa radaaci iflihaa ilmaheeda inay nuujiso miya xaq loogu leeyahay inay caruurta kuu nuujiso maya baa laguyi fuqaadi waxba laguma waajibin wاaahiriyu mujbiru aahiru wuu ijbaarinaya wuu ijbaarinaya wlwaalidaatu yurdicna wlaadahun waa khabaru bimacna mri weeyaan ay liyurdicna marka amar bay qabaan buu le waa ku waajib qolyihii kale maxay leeyihiin oo sowta lacag ba ku qaadanaysa fain ardacna lakum faatuhuna ujuurahuna hadday waajib ku tahay waxa waajibka kuwa lacag laguma qaato markaa waajibkuma aha caanahan la siinaya waa nafaqadiisii risqigarayaala de waxa mawluud lahga ayaa maarata waajib ku yahay nafaqadu isagay waajib ku tahay aabbahay waajib ku tahay markaa calaa radaaci ifliha laa tujbaru waalidatun wa xaggii qadaaga way isku dhacsiyi madaahibtu xaggii qadaaga inkastoo mahay wax soo reebi doono laakiin xagga diyaanada ayay leeyihin xanafiyadu waa waajib way ku dambaabaysa hadday ka tagto qaadigu kuma xukumayo laakiin haddii ka tagto way ku dambaabaysaa saas ay uleeyihin qolyaha kale waxay ku dambaabi mayso Eh, haddii aanuda ilmu halis gelin waahiriyu mujbiru aahirku mujbaraya wamaalikun imaam maalik isagu alzama wuxuu ku waajibiyey daata darin mid markaa irmaan oo caana oo fii cusmatin zawjiyada ku jirto aan la oo laysat bidaati qadri iska markaa dumarkii aan markaa sharafta lahayn dumarkii markaa waxa wey cilyatul qoomka ahaa aan ahayn dadki iska hoosey iska liita addoomihii iyo wixii lamidka iyo kuwii noocaa ah kuwaas iska hooseeya ee la liido dadka noocaasa iyagu kuwaas wuxuu leeyahay iskama kibriyaan inay markaa ilmahooda ay nuujiyaan marka kuwa noocaasa waa ku waajib wey shuruudda haddii laga helay ibnu xasmina halkaasoo kale de waa meel aadka ugu qaadqaaday muslimiinta qof aad daatuqadar ahayn baa anagu kuma leeyahay qofku hadduu muslim yahayba qadarba intaasaa ugu filan iyo sharaf laakiin dee eh, waaqiciibu de imaamku ka hadlayaa waaqicii dadku dee abaqaad bay kala leeyihin xaggii nolosha wamaalikun alzama daata darri daata labani wey oo fii cismatin aan la furin oo laysat bidaati qadri aan qadar sare lahayn wa talzamu lkhidmatu ninkii inay u khidmaysa ayaa waajibi cirsa mucsirin gabadhii markaa mucsirka ama xaaskii mucsirka ninkii aan markaa waxba haysan mucsirka ahaa iska bixin kari waaye inay iyadu u adeegto ayaa ku waajib limaalikin maalik agtiisa waayruhu lam yujbiri laakiin ayrkii kuma ijbaarinayo jumaahiirtu waxay leeyihiin laa yalzamu zawjata an takhduma zawjaha ninkeeda inay u khidmaysaa waajib kuma aha abu awr baa isagu waa ku waajib maalikna wuxuu kala saaray mucsir iyo ayru mucsir markaa wuxuu leey mucsirkii ayuunbay ku waajibaysaa eh, awjatulmucsirkii ayuubay khidmadi ku waajibaysa liummi xadlu ifri maa lam tankixi lilummi hooyadiiba xaq u leh xadlu ifri ilmihii yaraa xanaanayntiisa maa lam tankixi intaanay guursanin hadii lakala tago markii la kala tago intaanay guursan iyadaa xaq u leh wakhayaruu door bay gelinayaan mumayizan ilmihi yaraa mumayiska ahaa falyufsixi isagu ha cadday cidda u raacay du tamiis gaaro xadiikiibaama sheegeen isagu ha kala doorto oo ha cadday walam yukhayir maalikun walkuufi maalig iyo abu xaniife takhyiirka hadha qabaan tarkan lahu ay uga tegayaan daraaddeed liumihilcatuuxyadiisina hariista mid lagu tegayaano mar walba hooyadaa u xaqle mumayis iyo ayru mumayisba hooyadaa u xaqle bay leeyihin intan yar ban raacinayna saaib kitaabu talaaq insha allahu tacaala darsigeena dab uga bilaabno alankixatu lmanhiyu canhaa nikaaxyadii laysuu diiday jaclu sadaaqi budca cirsin ukhra huwa shikaaru famsakarnunukra وصxxa نucmaan hada الcaqd lakinahu lmahri bfdin radda wain bsharطi nakxi اlأkhrى caqadu wmahru kuli minhma munfaridu famaaliku yfsakhu wnuzica wshaafiعي lmahri bfdin rajaca waxarimana mutcaة wman nakax muxalila fadaka liلnucmaani sax kashaaficiyi in min الsharطi khlى wmaaliku وaxmedu qad abطla jaclu sadaaqi meherkaba in laga dhigo budca cirsin ukhra gabarh kale oo iyadana la guursanayo budcigeedii haddii laga dhigo sadaaqi huwa shiaaru shiaar la yidhahda waa maxay gabadhayda inantayda waan kuu guuriyey bishardi inaad adiguna inantaada ii guuriso iyadoo mid waliba ay takale meherkeedii tahay mid waliba iyadunbaa takale meherkeedii noqona sidaa haddii la yidhaahdo waa shiaar waana xaaraan cinda aljumhuur ma asaxayar fafsakanhu kaa haboon fasak nukran munkar xaalu yahay iyo waxaan banaanay wa saxaxa nucmaanu hada alcaqda abu xaniifi caqdigan wuu tasxiixinayaa laakinahu limahri milin radda tasmiyada ayuunbaa faasida buu leeyahay mahru mili baa loo celinaya oo dee nabigu naha can ishiaar waa sax naha can ishiaar waa la diiday laakiin nahyi weliba ma ka hele cillada waa ynan maxay tahay noqotay meher la-aan dee meherka fasaadkiisu caqdiga nikaax ma fasaadin jirin mahrumilin baa loo boori jiray markaa mahrumilin baa qolyahan kalena intaas ayaa waxay ka fahmeen iyo noocaasa nikaaxaas asaxay wain bishari nakxi uraa caaduu wain caqaduu hadday ku markaa guntaan caqdigii guurkii bishari nakxil ukhraa iyadoo la shardeeyo in gabadha kale iyadana la guursado laakiin wa mahru kulli minhumaa munfariin mid walba meherkeeda u gaaryahay oo wuxuu yidhi gabadhayda ayaa waxaan kugu guuriyey boqol garaam oo dahab ah bishardi inaad gabadhayda yani inanteed soo garan mayse bishardi inaad adiguna inantaada iigu guuriso boqol garaam soo ma markaa mid walba meherkeedii gaar baa loo sheegay soo ma haddana labadii cabdi waa la isku shardiyey labadii cabdi waa la isku shardiyey haddana labadii gabdhood mid walba meher gaaraa loo sheegay hadaba hadday saasi dhacdo famaaliku imaam maalik yafsakuhu wuu fasakhayaa oo waa shiaarkii buu gelinayaa wejhu shiaar bay dhadaan sariixu shiaari iyo wejhu shiaar bay kala yidhahdaan kii hore sariixu shiaar bay odhanayaano isagu waa baail qabla duuul wa bacda duuul kanna wuu fasakhayaa laakiin waa qabla duuul buu ka fasakhaya qabla duuul buu ka fasakhaya wanuusica waa lagu qabsadayoo dee kale waxay leeyiin lama fasakhayo waa caadi deetana sidiisaasuu ku ansaxaya laakiin shaafici xaggii tasmiyada ayuu washaafici limahri milin rajaa shaafici mahrumili buu celinayaa boqolkan garaamee la sheeg sheegay meesha shardi baa ku jira buu leeyahay shardigaasi wuxuu keensanaya tasmiyadu inaanay asixin xaggii tasmiyadu inaanay asixin buu keensanaya markaa sadaaqii tasmiyadii baa faasida nikaaxiina waa saxbi xarimana mutcatan waman nakax muxalila fadaaka linucmaani waxarimana mutcatan mutcadii taxriimi khilaaf halka lama sheegin xoogaa khilaaf baadi bayn salaf ka jiray laakiin cinda ahli sunna khilaaf iska dhammaaday ayuu dee wegyahayo cid ahlu sunna oo dambe oo quruurtii dambe ah oo mutco banaynaysay ma garanayo marka waba khilaaf halka qofkii guursaday isaga oo wax taxliilinaya gabadh ninkeedii uu saddex dabqadood ku soo furay oo dabqadihii ka dhammaadeen oo loo baahday markaa in dee nin kale ay soo marto si isdoonaya inay isguursadaan haddaba kii u xalaalaynaya ee muxallilka ahaa fadaaka kaasi caqdigiisu linucmaani saxa abu xaniife agtiisa waa caqdi saxiixa ka shaaficiy sida shaaficiba uu qabo in khalaa mina shardi lakin wayn shaafici agtiisa haddii shardi aan lagu xidhin oo yani waxa uu niyeysan yahay inuu ninkan gabadhan u xalaaleeyo deetana si caadiya ah u guursaday waan kuu guuriyey iyo waan guursaday laakiin shardi meeshaa ma jirin shaaficiyad maxay leedahay kaasi waa caadi maxaa laakiin eh, xaaraan ah agtooda haddii la waxaan kuugu guuriyey bishari in marka aad eh, la aqalgasho aad furto sida hadii la yidhaahdo shaaficiyada sida muctamadka waa baail xanafiyaduna waxay leeyihin shardi faasida un ku jiro inaad furto un baa lagu shardiyey waxba yaanu furin hadhuu tana iska qaba doono ila kuma qasbana inuu furee nikaaxu waa ansaxaya haddii saas la yidhaahdo ayay iyagu leeyihin waana qowl shaaficiyada ku sugan amaa haddii la yidhaahdo waan kuu guuriyey bishari markii aad la aqal gasho way kaa furmaysaa adaa furaya maa waxaan kuugu guuriyey bishari in markaad la aqal gasho jimaac uu dhaco ay furmaysaa hadina kaasi mutxuu noqonaya ila waa wuxuu noqonaya nikaax muddaysan oo muddo ku dhammaanaya kaas isagu mutxuu noqonaya xanafiyadiina ogolaan maayaan cid kalena ogolaan mayso laakiin marka la yidhaahdo bishari inaad furto macnaheedu waxa weyaan ma furmaysa ilaad adigu furto ood insha alaaq aad la timaado ood adigu furiinkii kaa weeyaan ka xanafiyu ay eh, ogol yihiin jumhuurkuna ay diidan yihiin shaaficiyadu lafteeduna qowl baa ogol wamaaliku waaxmadu qad abala maalik iyo axmed iyagu way buriyeenba bimujarad niyati taxliil inuu ninkani niyeysan yahay inuu ninkan gabadhaa u xalaaleeyo keliya inuu intaa niyeysan yahay baaba uu xaaraan ku noqonaya eh, lacana allahu lahu halkee lagu fasiraya baa laysku haystaa marka halkee lagu fasiraya suurada lagu fasiraya waa ayaa markaa laysku haystaa kitaab alaq halkaas aynu daynaa insha allahu tacaala sal allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi wallah